alxamdu lilah الsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam asalaamu alaykum raxmat ullah mataa shurica aladaan aye sanat alأulى الsana alأulى min alhijra الnabowiya لماذا شhرع الأdان والحكمة من مشhروعيته ارفع صوتك حتى نسمع لإعلام دخول وقت الصلاة من فضائل الأذان والمؤذنين آه فضل أدول الناس المؤذنون أدول الناس في يوم القيامة فضلك إليه معنا واي من فضائله أيضا آه ya k qofkeeda ama lixdan ajar leeyahy marka waa qiimana soddon u leeyahy axaadiis qaarkoodna waxay tilmaamaysaa toban sano qofku hadduu mu-adin noqdo inuu ahlu janno noqonayo ma xukmu aladaan aye فرض كفاية أحسنت من شروط الأذان أن يكون باللغة العربية أحسنت أن يكون باللغة العربية ثانيا أن يكون بألفاظ مخصوصة ها رفع الصوت صحيح هاي الإخلاص وغيرها ما معنى التربيع والترجيع التربيع جعلوا التكبيرات أربعا في أول الأذان والترجيع آه وخفض الصوت بالشهادتين ثم رفعهما الصلاة خير من النوم متى يقال هذه العبارة ويزاد في الأذان صحيح بعد حي على الفلاح حي على الفلاح في أي الأذان في أي أذان في أذان الفجر والصبح waay ma aadaanka horaa la odhanaya haddaba mise ka dambe culimadu labada qowlba ay leeyihiin qolaba adilo xoog badan bay keensatay waxaase usii xoog badan tahay maadaama xikmadda looga jeedaa madaxi qofkii in la toosiyo aadaanka dambe in lagu daro ciidda miyaa la aqiimayaa mise aadaankana waa lagu daraya mise aqiimkuma lagu kaaftoomaya haye haye ha lamana aqiimayo lamana aadaamayo min sunan اlأdaan sunayaasha adaanka maxaa ka mid ah aye xasana الsawt an yakuna almuadinu xasana الsawt wa an yakuna sayitan sayitan macnaaha an yakuna sawtuhu murtafica inuu cod dheer yahayna waliba gaar ahaan marka aan dee microfon lagu eedaaminayo sababtii lagu sharciyeeyey adaanka qaabkeebuu ahaa qaabkeebay ahayd haye ya ayaa ku riyoday cabdillahi bn zayd cabdillahi bn zayd bn cabdirabi haddii aad salaad ka seexato إida naama jamaacaة min الnaas aw qaryaة mucayana maثalا can الصلاة min الصalawaat almafruda fama اstayqaduu xatىa kharaja waqtuhaa fahal yuؤdinuun am la fadl yuadinuun ay sidii baa leedaha xadiiskii baana u daliil qaala الsheekh raximah اllah can ibni cumara wcaaishaةa radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam maya xadiis baa ka horeya walahu can jaabiri ana nabiya slى اllahu عalيyه wasalam ata lmusdelifa fasalaa biha almaqriba wاlcishaa biadaanin waaxidi waiqaamateyn walahu waxa uu soo wariyey muslim oo xadiiska hore warinaya weyaane walahu ay muslimun wuxuu ka soo wariyey can jaabirin ana nabiya salى اllahu alay slm nebigu ataa wuu yimid almusdelifa musdelifa ayuu yimid oo fasalaa biha uu ku tukaday almagriba wاlcishaa labadaas salaadood biadaanin hal eedaan buu isticmaalo keliya biadaanin waaxidin wa iqaamateyn iyo laba aqimood walahu muslim wuxuu soo wariyay can ibni cumara cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma jamaca wuu isku geeyey bayna almaqrib wاlcishaa biiqaamatin waaxida aqiimid keliya zaada abu daawud wuxuu sii korriyay abu daawud likuli salaati biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin aqiimid keliya salaad kasta oo bimacnaa aadaankii buu ka tega weyey wa fii riwaayatin lahu warin kale oo uu lahaa abu daawuud walam yunaadi umuu eedaamin fii waaxidatin mid minhumaa labadoodaa ka mid a ah. rasuulku alayه الslatu slaam markii uu xajayey markuu carafo ka soo dhaqaaqay maqribka cadceed markay godka gashay salaaddii maqrib kumuu tukanin carafa ee intaa wuu soo socday intii soo socdayna maqribkii uu dhacay cishaayigii bay gaadhay markaa sunnuhu waxa weeyaan maqribka iyo cishaayiga in lagu jamciyo jamcu ta'khiir goobta la dhahdo musdalif xagga salaaddii casar iyo salaaddii duhur lagu jamciyey carafa jamc taqdiim kana waa jamcu ta'khiir marka laba salaadood hadii la jamciyo jamcu ta'khiir dee siday u kala horeeyeen baa loo kala horreysiinaya salaaddii maqrib buu horreysiiyey rasuulku alay sala slam ishaagina wuu tukaday marka halka waxaynu ku haynaa in adaanin waaxidin inuu hal aadaanuun eedaamay waa iqaamateyn marka haddii laba salaadood la jamcinayo labadaas salaadood hal aadaan baa lagu kaaftoomaya aqiimiddana waa labaa laga dhigi karaayo salaad kasta gaar baa loogu aqiimaya waxaa kaloo aynu haynaa in adaankiiba uu iska daayayoo salaad kastaba gaarkeeda uun ugu aqiimay marka halkaana maxaa laga qaadanayaa in maadaama waktigiiba laga yaabay u baxay in aadaankaba laga tegi karo jamcinta jamcintoo kale waana habeenkii markaa tobnaad baa musdelifo la shoogay dabeetna saasuu rasulka alay sala slam kaga tegay aroorti salaada subax kadib walahu can jaabir ana nabiya sala la alay slm ataa uu yimid ataa bimacnaa jaa haddii ataa hamse keliya la akriyo waa jaa bay la macnata ata haddii lala lamadana waa bimacnaa acda ata musdelifa musdelifa ayuu yimid fasallaa biha almaqriba wاlcishaa biadaanin waaxidi wa iqaamatayn adaan keliya iyo laba aqibood walahu can ibni cumara jamca bayn almaqribi wاlcishaa'i biiqaamatin waaxida ayuu iskugu geeyey zaada abu daawuud likuli salaatin ee biiqaamatin waaxidatin likuli salaatin aqiim keliya markaa keliya muxuu uga dhigaya maadaama mid kastaba u aqiimay aadaankii horaa ka ba aadaankii baa ka baxay meesha oo aqiimkii un baa markaa mid waliba iska leday riwaayadda daba dabeetna sii caddaysay abu daawuud oo wa fii riwaayatin lahu warin kalu abu daawud la waxay ahayd walam yunaadi في waaxidaةi منهما walam yunaadi ay walam yu-adan looma aadaamin fii waaxidati mid minhuma labadooda salaadood ka mid ah ee aqiimkaasunbaa lagu kaaftoomay sida markaa laakiin usii wanagsan waa in riwaayadda horaa ka sii dee xoog badan oo in la aadaabo laba aqiimoodna la وعن بن cمر وعاشhaة رadي الله عنهma qاala waxay dhaahdeen qaala rasuuل الlahi slى الlaهu عليه وsلم rasulku وxu hi ina bilaaلا bilaal يؤdinu wuxuu eedaamaa bilayli habeen fakuluu cuna washرabuu caba xataa yunaadiya ilaa uu eedaamayo uu dhawaaqayo ibn umi maktuum cabdالlaahi ibn umi maktuum radي الlaهu عanه wa kaana wuxuu ahaa cabdالlaahi ibn maktuum rajula nin buu haa acmاa indhool ah laa yunaadi muu eedaami jirin xataa yuqaala lahu ilaa lagu idhaahdo asbaxta waad waa bariisatay ay dakhalta fi subxi waktigii way gaadhay dee subax ilaa lagu yidhaahdo loo sheego ilan isagu ma arkaye asbaxta asbaxta asbaxta war waad waa bariisatay waad waa bariisatay muttafaqun caleyh wa fii aakhirihi idraaj xadiiska aakhirkiisa waa mudraj idraaj baa ku jira soo dhex geliyo wa kaana rajula acmaa hadalkaasi ayaa dee hadalkii saxaabadaas si aan ahayn ee cid kalaa dee sii caddaysa xadiiskanna wuxuu daliilu yahay anna lisalaati الsubxi adaanayn in salaada subax ay leedahay laba aadaan ay leedahay oo markaa midna yunaadaa lahaa fi leyli wa waaxida yunaada lahaa في صبح si gaaro ah rasuulku alay sla slam rabadaanta marka aadaankan hore waa sunne say tilmaameen culimadu raximahum اllah jamiiعa waa sunna bay idhaahdeen intooda badan saasay leeyihin qaarkoodna waabay diideen waxay dhaheen rabadaantunbuu ku eegyahay oo markanuu rasuulku leeyahay cuna oo caba de waa rabadaanta marka xilliga kala bilaalin aanu eedaami jirin bay ka fahmeen saasay ka qaateen qolana waxay waa mutlaqo mar kasta waa la eedaamaya kaloo laga qaadanaya inay wanaagsan tahay laba qof inay kala eedaamaan labada eedaan si ay dadku u kala bartaan codkooda oo ay idhaahdaan war waa xilligii waa aadaankii hore oo markaa waxba la iska cunaya la iska cabaya waxaa looga jeeda de haddii qofku soomayo cuntadii iyo cabiddii xaaraan kama aha waqti habeennimaa buu weli ku jiraa marka muadinkii kale waagu markuu beryo eedaami jiray uu eedaamana inay ka joogsadaan dadku aadaanku sidiisa marka hore ma aha mid soomka joojiya laakiin dee waktiga la eedaamo waqtiga waagu dilaaco marka qofkani maadaama qof muslimoo lagu kalsoon yahay uu yahay waxay ka dhigantay inuu kuleeyahay waagiibaa beriyey inuu kuleeyahay waagiibaa beriyey laakiin haddaad ogaato inuu qaldamay oo masalan ma ka soo qaad saacadaabaad eegto waxaad aragtay inuu qaldan yahay oo isagiiba isuwey moodsiiyey de marka aadaankiisaasi waxba ka joojin maayo dadka saynu xaliis dambe ku arki doonno inkastoo sixadiisu aanu xoog badnayn bilaal bin rabax radi allahu canhu waa mu-adinkii rasuulka ee aadka oo cajiibka ahaa rasuulku alayه الsalatu salaam bilaal wuxuu yihi shanqadhaada amba kabahaaga shanqadhooda waxaan ka maqlay jannada dhexdeeda markaa maxaad samaysaa buu ku yidhi jawaab buu bixiyey maxay ahayd haye mar kastoo aan markaa weysaysto laba ragcadood baan ayaan tukadaa camalkaas maan garanayaa bu bimacnaa camal aan dadka la dheerahay bu ujeedaa camal qofku dad kaga duwan yahay ilaalintaa in ka weyn baa jannadii uu ku gelayaayoo islaamkii iyo faralkiibaaba meesha yaalla laakiin camalkaas sida gaarka ah loogu sii arkay jannadii markaa sunayaasha lafteeda ha yaraysan hasaashan bilaal intii nebiga ka dambeysay alayه الsalatu salaam aadaankii muu sii aadaamin halkii buu ku joojiyo jihaadkan gelayaa bu ihi cabdillaahi ibnu maktum waa saxaabigii ay kusoo degtay suuratu cabasa kaana min quraysh qurayshtu ka mid ahaa saxaabi indhala buu ahaayoo dabeetna mak oo kii u hijrooday raggii u horreeyey bu ha isaga iyo muscab bin cumayr muscab baa ka horreeyey isaguna uu ku xigay waa raggii markaa dadkii qur-aanka usii dhigay buu ahaa dadkii reer madiina waxaa laga qaadanaya qofka muadinkii hadduu doono in noqon karo qof indhoolaah dhagoolo ka waran <laughs> ya dhagoolo ma soconaysa isagii baan hadalkii ku dhawaqi karay imaamku hadduu indhoolaayo ka warran ku daba tukan karaysa ya ma ansaxaysa um haa way ansaxaysa waxaa laga qaadanaya qofka mucadinka ahay inuu waktiga ilaaliyo halkee laga fahmaya ya asbaxta asbaxta uu sugayo waktigaas subxigaasi markaa de waa fajru saadiqi ya salaati subxiba saasa lagu bixi oo asbaxa markaa markuu caddaado weyaan وعن بن cمر رضي الله عنهma أنa بiلاalا بilaal baa adana eedaamay qabla الfجri waaga dilaaciisa ka hor faأmarahu النabiyu slى الlaهu عليه waslم nebigu wuxuu amray an yarjica inuu noqdo oo fa yunaadiye uu dhawaaqo oo uu idhaahdo alaa ina الcabda naam waar hooyay ogaada addoonku uu seexday macnaa hurdadaan ayaa ila tagtae la socda waktigiin bay gaadheen rawaahu abu daawuud wadacafahu rawaahu abu daawuud wadacafahu marka waxay noqonaysaa alaa ina alcabda naam ay gafala can اlwaqti bisababi nucaas walam yatabayan alfajr hurdo awgeed hurdadaa iga qaalib noqotayoo iyadoon waktigiiba gaadhin ba hurdadii faraha badnayd umaan soo boodo waxaan isiron sawta waagiiba uu dilaacay ee salaaddii subax gaadhay manay gaadhin waa habeennimo markaa si ay dadku dee haddana u ogaadaan mar labaad ku celiya waxaad tidhahdaa waan hurda waan seexday hurdayga qaalib noqotay waqtigii may gaadhin macnaa mar labaad dadka maqashiy halkii aadaanka aad ka eedaamaysay dhawaqaa samey dabeetna waxaa laga soo wariyey darqun haddana inuu riwaayad kala soo wariyo ah farajaca wahuwa yaquul layta bilaala lam talidhu umuhu wabtalla min nadxi dami jabiini alla maanay bilaal hooyadii dhalin uu ka calay macna qaladka uu galay ayaa dee ku weynaan xadiiskana saas kale wuxuu daliilu yahay inuu qofku aada u ilaaliyo aadaanka waktigiisa oo haddiiba uu qaldamo oo uu ogaado waktigii wakti ka duwan inuu aadaamay oo wakti ka harhsan yihiin ilaa dad dhan baa laga yaabaa suxuuran lahaa inuu inuu sabab ugu noqdo ina hahdaan warnio maanta suxuurtii baa isagoon iska cunana iska dah wakaa maalikii aadaamay oonu markaa inu microfoonkii ka sheegi loha war waa qaldamee eh, may gaadhin may gaadhin ayaa laga qaadanaya iyada laftigeeda ila qalad baa dhacaya waana basharo qofku way dhici kartaa ila waxba ismuutin karaayo waktigan weliba saacaddii baan ayaaba waliba dee qofka si caawinaysa xadiisku markaa culimadu hadalla badan bay ka leeyihiin in badan ba markaa dacfi ku sheegtay laakin de kolley macnaha uu tilmaamaya waa saxiix waxyaalaha lagu daciifay waxaa ka mid a ah, haweenka qaar baa le cumar baa muadinkiisa uu sidan u qaldamay maaha bilaal markaa waa la isku wajiyey waay wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana bilaala adana uu aadaamay qabla alfajri waaga ka hor dee sow kii bilaal aadaami jiray ka horaba mar haddii lagu leey muadinkii nebigu ahaa alayh isalaatu wasalaam dee maaha laazim inuu kaa horun aadaami jiray mar kasta faamarahu wuxuu amray النabiyu salى اه علي sl nbgu an yarjica inu noqdo fayunaadiya u dhawaaqo alaa ina اcabda naama alaa ina الcabda naama rawahu abu dawud وضacafahu وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فqulوا مثل ma yqul المؤdن متfق عليه qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rsulku وxu uhi إذا سمعتم النداء haddaad maqشhaan النداء ereyga نidاء aslkiisu waa dhawqun la dhawaaqo lakin de waa la isla garanaya waa alcahdiyo waa النداء للصلاة waa dhawqa salaada loo dhawaaqayo faqulu waxaad tidhahdaan milama sidii oo kale yaquulu uu leeyahay almuadinu ka eedaamaya muadinku siduu ugu dhawaaqay o kale oo markuu allahu akbar allahu akbar yidhaahdo idinkuna allahu akbar allahu akbar dhah walilbukhaariyi can mucaawiyata halkaa mutafaqu calayhi buu yahay bukhari iyo muslim ay ka soo wariyeen abi saciid alqudri sacad bin malik bin sinaan ayaa bukhaari riwaayaddiisu waxay ahayd inuu mucaawiye ka soo wariyey macnuhuna waa isku mid walimuslim muslim wuxuu la gaar ahaa can cumara fii fadli اlqowli waxay ku saabsanaa markaa qadiyadan fii fadli اlqowli fadliga qowlka kamaa yaquulu muadinu mu-adinku siduu yidhaahdo la odhanayo kalimatan kalimatan kelmed kelmed looga daba odhanayo fadligeeda ayuu soo wariyey marka waa hadalkii ibnu xajar weeye si waa marka laga reebo xadiisku macnahaan u soo gudbinaya alxaycalatayn fayaquul wuxu ohanaya laa xawla walaa quwata ila billah marka xaycalatayn waxa weeyaan xaya cala aلsalaa iyo xaya cala alfalaax labadaasi xaya calatayn aw xay calatayn bisukuuni اlya labadaasi marka uu odhanayo waxaa la odhanayaa halkii laga odhan lahaa xaya calى الsalaa laga odhan lahaa laa xawla walaa quwata ila billah oo waxay ka markaa baxaya meesha faquluu mila maa yaqulu lmuadinu labadaasaa ka baxaya iyaga kuwaasaa lagu bedelaya maadaama dee salaada u kaalaya isagu dhawaqa uu cid dibadda joogta la hadlaayey alfaadan u isticmaalaya dikri ay ahayd oo allahu akbar iyo la ilaaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah iyo eryadaa ay ahayd halkan in erey kale oo tilmaamaya iyadoo qofkii uu doonayo salaadii inuu yimaado ama matalan markaa aanu imanaynba qadiyadaasi inay ku xidhantahay ilaahay xeeladiisa iyo awooddiisa laa xawla lana walaa quwata laa xawla lana aw laa xawla lii khabarkii baa xadfano laa xawla lana walaa quwata lana ila biاllah annagu xeeladiiyo awoodtoona ma lihi illaa ta ilaahay mooyaane قال rasuulu الله صلى الله عليه وسلم إذا samictum nida faquluu midla ma yaquulu lmuadin haddaba haddii la dhaha saa muadinku uu leeyahay ajarkii buu isna helaya oo qofka muadinka ah ajarkiisii waxbaad ka helaysaa adiguna waxaa laga qaadanaya markaa inay sunno tahay qadiyaddaasi horta inay dee sunno tahay waa laga qaadanaya laakiin maxaa waajibkii ka sarfiyey ilaa rasulku wuxu uhi alay slat slam faquluu mila ma yaqulu almuadin faquluuna waa ficil amar alamru yaqtadi اlwujub ila an yuujada qariinatan sarifa qaacidaduna saasee haddii amar uu nebigu bixiyo ama dee kitaabka ilahay ama qur-aanka xadiis ay ku soo aroorto amarkaasi ku soo arooro asalkiisa waxa lagu qaadaya wujuub nahyigana asalkiisa waxa lagu qaadayaa xaraam ilaa la helo daliil ka saaraya mooyaane labadaa xukun marka waxay tilmaameen inay dhacday rasuulka alay slatu salaam iyadoo la edaamayo inuu matalan cid wax weydiiyey ama saxaabadii ay saas kale samayn jireen oo cumaan bin cafaan oo kale uu cid la hadlay ama marka aanay waajib ahayn ka daba orhadkaasi inaanay waajib aanay ahayn haddaba haddaad mu-adinkii masaajidkaa aada maqlaysay aada ka daba tidhi oo haddana mid kale aada maqashay oo haddana mid kale aad maqashay oo haddana mid kale aada maqashay sidan iminka faraha badan sunnihii ma midun baad ku ekaanaysaa mise intiiba waad ka daba odhanaysa intaba waad ka daba odhanaysa kii aad kusoo hagaagtaba maxaa kugu yaraynba kheyrka adig <laughs> ma lacag baa kugu socota ya ma lacag ba adaabay ku socotaa b lacag baa kugu socotay intaad odhan kartaba iska dhade wlilbukhaariyi can mucaawiyata walimuslim can cumara fii fadli اlqowli wuxuu xadiiskan markaa cumar ku saabsanaa fadliga laga helayo alqowl hadalka la odhanayo kamaa yaquulu lmuadinu muadinku siduu odhanayo looga daba odhanayo kalimatan kalimatan oo markuu allahu akbar yidhahdo allahu akbar la odhanayo ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu an laa ilaha illa saa la odhaya kelimata kelimata si wax alxay calaa sayin mooyaane fayaqul wuxu odhaya laa xawla walaa quwata ila billah waayo marka la marayo haddaba asalaatu khayru min anom iyadana maxaa la odhanaya asalaatu khayru min anowm waay bal masaladana iyadana baare وعن cثmaan بن عفاn وعن cثmaan بن أbي الcاaص رadي الله عنه أنه qاala wuxuu yihi yا rasuul الlah rasuulki ilaahay ou ijcalnii iga yeel imaama qowmi qowmka yaga ama reerka yaga imaamkooda iga dhig qaala rasulku wuxu uhi anta imaamuhum imaamkoodii bata waqtadii ku dayo biadcafihim kooda u taagta daran u jilicdasan watakhid samayso muadinan mu-adin yeelo laa yaakudu aan ka qaadan calaa aadaanihi aadaankiisa ajran wax mushqaayada aan ka qaadan akhrajahu lkhamsa waa soo wariyey waxasanahu tirmidiy wasaxaxahu alxaakimu xadiiskana waa xadiis saxiixi ah saxaabigan waa saxaabi reer daa'ifa min bani saqiif cusmaan bin abilcaas bin bishr asaqafiy radi allahu canhu waxaa sanadkii sagaalaad buu nebigu alay slatu slam isagoo wafdi la socdo yimid markaa nin yar buu ahaa inan yar buu ahaa ugu wada yar laakiin wuxuu arkay intii ay iyagu joogeen ayuu isagu intaa asxaabtii wareystay oo markaasuu axaadiis kasii xifdiyey qur-aanku markaa wuxuu noqday ninka qur-aanku badnaaba dadaalkiisii markaa markuu arkay isagiina uu codsaday buu rasulku yhi anta imaamuhum haddaba rasuulku taluu siiyey alayh الsalatu salaam marka dadka tukinayso soomaalidu waxay dhahaan tolka haya dhamaystira tolka waay aan ku daray kelmad kale taagta hay war waa nimankan waa dhalinyarta waa dadki yara dadki yaryara haye looguma taliyo baarak allah fi wakaas nin baan ka soo alka tolkaa taagtaa looguma taliyo waa maahmaah tolkaa taagtaa looguma taliyo dad adigu dee u weyntay weyntahy ama u dhaqaalo badantay ama caynka aad tahay oo iyagiina aad sidii unala dhaqato tiraas sidaa hala yeelo taa kale hala yeelo dee taasi sax noqon mayso waa inaad xaaladooda la socoto weyaan macnaheedu marka haddaad marka dadka tukanayso adigu inay yaroo iskiijanaya aad tahay oo soddonka qur-aanka aa dusha ka hayo oo haddaad dhowr saacadood taagnaataan ay waxba ku yeelayn laakiin dee odayaalaan kaadida xijisan karayna ay joogaan ya ood adigiina halkan un iska sii isa sii qaadqaado ood isa sii baacbaaciso dee sax maaha markaa nabigu muxu uhi ala sala slam waqtadii ku daya biadcafihi macnaheed waa maxay waxaad eegeysaa kuwooda ugu xooga badan ha eegin kuwooda ugu taagta darabaad eegeysaa oo dadkii aad tukanaysa la socaa xaaladooda weyaan waxaa lakin xadiiska imika loo soo qaatay wاtakid mudina laa yakudu calى aadaanihi ajran bu baabka sheekhu u keenay marka muadinkii maadaama cibaado uu yahay adaanku asalka horta waa in cibaadada aan waxba laga qaadan qadiyadaasina waa qadiyad aada u muhiima salaada la tukinayo dadka la tukinayo khudbadda la khudbadeynayo cilmiga la dhigayo diiniga qur-aanka ha noqdo wax kale ha noqdo walow arrintaasi haba sii kala cuscuslaate aadaankii waa cibaado waa ka qofki isaga ajarka helaya dee ikhlaaska shuruudiisaana ka mid ah marka hadduu ku dhaha war lacagi sii bishii oo aniga intaa isii kaa waxba maadin ha ka dhigan laakiin haddii loo garto matan haddi qofku u shaqo tegi laha ilan aadaanka lafkiisa waa hawl culus waxaa laga yaaba reerkiisii inuu ku mashquula iyo carruurtiisii inuu usoo shaqeeyo mu-adinkii iyo imaamkiiba oo halkay danihii kale adantoodii a qabsan lahaayeen tii caamka ahayd inay markaa hawl weyne ay ka dayacanto mushkilad malaha culimada markaa haddii la siiyo laakiin laa yaakudu ay waxay caddaynaysaa inuu isagu shardiyayo waa inaanu isagu waa inaanu shardiyin haddii markaa wax yar la siiyo haddii in badan la siiyo markaa dee uu iska qaato isagoon taa isagu niyadda gelin waxa kuula mid ah salaada gaar ahaan rabadaanta oo kale iyo iyadana qofkii tukanaya haddii dadka ay waxu gartaan waa sax haddii kalena ha ogaado inuu dee salaadii isba tukan lahaa u cibaadeysanayey isagoo la imanaya ilaahay ugu dhowaanaya ajarna uu kusii darsaday oo dadkiina uu tukinaya dadkan uu tukinayna ajar dheeraadu kasii helaya de isagu uu kasii ajar badnaanaya marka isagii baaba laba khayr isku darsaday waxaan saa u leeyahay dhalinyaro badan baa iminka walow toosba iyo ula gorgortamir iyagu qofka masaajidka jooga lakiin markay saaxiibadooda kale dhalinyarta kale meelaha isku arkaan war niw masaajidkaa kaale nala tukid mumin kaleoo saaxiibkii ka odhanaya ya ama kaale masaajkaa tuki de maxaa bal ka waran caanihiisa uu ka oranay <laughs> lacagta odhan maayo muxuu oranaya ya bal caanaha ka waran amba xaqal ciidka ka waran <laughs> soo ma arkay da marka waxaa laga yaaba in la hahdo ar kaasina intaasu ku siinaya kaasina intaasu ku siinaya mararka kood in codkii lagu kala shubtoba balse codka lagu kala shubanaya talo waa ninkaasi cod wanaagsanaya masaajidka iyaga noo kaale xaafadaydo waar lacag badan aynu siino war annagaa intaa ku siinana kaale marka miyaan lagaga shuban codkii masaajidka laba besido codkii ku kala shubanaya ya oo arrin aan sahlaleyn وعن اسmاء بن أبي الcاaص رضي الله عنه أنه qال وxu ya رasuul الlah اجعل iga yel imaama qowmi qال وxu anta imamhم imaamkooda tahay waqtadii ku dabe biadcafihim watakid maadinan samayse laa yaakudu calaa aadaanihi ajran aan ka qaadanayn qadiyadda aynu israbadaantan isweydiinay imaam axmed abu daawud baa wuxuu yihi imaam axmed baan weydiiyey abu daawud waa ardaygii imaamu axmed masaa'il buu ka soo wariyaa tirmidi laftigiisu waa ardaygii bukhaari marka wuxuu yidhi waxaan weydiiyey imaam axmed aan weydiiyey qof odhanaya usalii bikum ramadaana kada wa kada ramadaanta intaa iyo intaasaan idinku tukinaya lacag intaasaan idinka qaadaya markaasuu imaam axmed yihi subxaana allah faman yusalii khalfa hada oo ka ayaa ku daba tukanaya faman yusalii khalfa hada markaa dee waa eeg waa mid mu odhanin qof wax la siiyey lakin muxuu yihi intaasaan idinku tukinaya haddala soco laakiin dadka dee qofkaasi maadaama islafis hawle ku dhacayso wixii loo garto taa ha iska qaato mushkilad ma laha isago isagoo shardigaa gelin haddaba sababta markaa aadaanka aan lacag looga qaadanayn maxay tahay culimadu waxay idhahdeen marka matalan wax la kala qaadanayo tusaale ahaan qof baa guri baad ka kiraysatay lacagtaa uu kaa qaadayo manfaca ugu jirta soo maha adigana manfaca kugu jirta baabuur baad ka kiraysatay adigana manfaca kugu jirta isagana manfaca u jirta koley bay baycay baynu ku gaari doona marka manfacadii waa inay laba dhinac noqoto haddaba markan aadaankii ayaa waxa weyaan waxa anahu laa yushtaradu fi risqi miqdaar min alcamal walaa ajalu yantahi ilayh bkhilaafi اlijaara falaa budda min shuruudiha kamacrifati اajli alajal wa miqdaari اlmanfaca wa naxwi dalika min shuruudiha markan ajarkii la maadika hahdo intaasaan idinka qaadanaya waxaa la doonaya in la garto waa yahay ilaa inteebaad noo aadaameysaa kow waqti in la in la helo iyo manfacadii lagu kala qaadanayay miqdaarkeeda iyo wax lamida markaa tii baan jirin bay leeyihin maadaama an intaasi jiraynin ma soconayso ijaarada noocaasi oo hadda lama kiraysan karo lama odhan karo annaga lacag ku siinayna aduya kaale halla ha la siiyo wixii la doono waynu aragno soo garanay taa laakiin wax shardi laga dhigayo isna uu leeyahy taasaan idin qabanaya idiguna taa i yeela labadii manfaco وعن mالك بن الحwayrs رadي الlaه عanه qala wuxu uhi qala lana نabiyu slى الlaه عalيه waslم nebigu wuxuu yihi وإdaa xadarat الصلاة وإidaa xadarat hadday timaado الصalaaةu salaadu hadday gaadho falyuؤdin ha idin aadaamo lakum idinka axadukum midkiin alxadiiث akhrajahu السabcة toddobadiiba way soo wariyeen waa toddobadee oo bukhaari iyo muslim iyo afartii sunanta iyo imaam axmed markaa saxaabigan uu rasuulku alay slat slam faray isagoo koox reerkiisii ah min bani lays malik bin xuwayris alleysi isagoo ah ay u baxayaan tabuuk oo dee majmuuca iyo koox gaar ay isku raacayaan ayaa wuxuu u sheegay markay salaada gaadho inuu midkood eedaamo kooda u weynina uu tukiyo maanaa sida ay xagga markay ka siman yihiin xaggii aqoontii kale weya ee xaggii da la horreysiinaya laakiin aqra' baa dee la horreysiinaya una marka iyo um lqowma aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa tukanaya kitaabka ilaahay ugu akriska wanaagsan akriska waxaa soo gudagalaya aqoontii laftigeedina way ku jirayso markaa midkiina ha idin tukiyo kiina idinku da-da weynaanba idinku eh, aqoonta badan yahay waxaa kaloo ku yihi markaa irjicuu ilaa ahlikum faaqimuu fiihim wacallimuuhum wamuruuhum reerkiini ku noqdoo dhex jooga oo la jooga reerkaa waxna bara waxna amra waxaa laga qaadanaya rasuulka alay sla slam wafdi ahaan bay ugu saxaabo badani iyagoo qabiilkii ka socda dabeetna la joogaan bay salaadii labaatan iyo cishe salaadii iyo waxyaalo badan ka baran jireen markaasay deegaankay ku noqon jireen oo intaasay markaa ummaddii ku maamuli jiray oo kaas intaa soo bartay baa tukinaya oo intii baraya dadkii u sheegaya halkaasa waxaa aynu ka qaadanaa dacwatu ila allah inay kow ka tahay qofka daalib cilmigu markuu cilmigii bartuu faa'iidaysto inuu deegaankiisii kula noqdo inuu deegaankiisa kula noqdo وعن jaaبir رadي الlaه عanه أna rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم qaala lbilaalin rasuulku bilaal wuxuu ku yihi إidaa adanta haddii aada eedaanto fatarasal kala saar saar si degan u eedaan wa idaa aqamta haddaad aqiimaysana faxdur dedeji israac raaci wajcal yeel beyna aadaanika aadaankaaga dhexdiisa iyo iqaamatik qadra maa shay qadarkii yafruqu uu ka faaruqo ku dhammeeyo al aakilu ka wax cunaya min aklihi cunidiisa intaan ileeg ha u dhexayso alxadiis rawaahu tirmidi wadacafahu markaa xadiiskani wuxuu faa'iideynaya marka la aadaamayo aadaanka in la jiidjiido waxoogaa oo sida aqiimka aan loo dadejinin maadaama la doonayo dadku inay maqlaan oo dee meel fog laga maqlaayo in loo dhaadheereeyo waa laga qaadanaya aqiimkiina maadaama markaaba dee salaaddii la gelaayo iyada in hore loo dedejiyo oo la israacraaciyo waxaa laga qaadanayaa inuu xoogaa loo kaadiyo marka la aadaamo ilan dad baad u yeadho tiri kaalaya soo saasay ka dhigantay sooma maha dadkii waxa le masaajka kaalaya dee in aqiimkii iyo aadaankiina wakti loo dhexaysiiyo dadki ay kusoo diyaar garoobaan o ay ku weyseystaan ku yimaadaan saa ogeed buu nabigu sheegay alay slat slam beyna kulli aadaaneyni salaa beyna kulli aadaaneyni salaa laba aadaano kasta aqiim iyo aadaan kasta salaad baa udhexaysa macneed waa maxay waa sunna in sunnayaal lala sii yimaado in dayntaa sunne la tukado haddaba qadarku waa inaan aadna loo kala fogeyn adaankii aqiimkiie eh, qofku cuntada intuu dhammaynayo ya cuntadii qofkii loo keenay ee uu soo faraxashay ku dar ya ee uu dul fadhiistay dee uu calaaliyey cunto markaa meel dhexe ka soo qaad imisay noqon kartaa waay marka imise birr bay noqon kartaa ya shan daqiiqo labaatan ku way fara badan tahay labaatan ma ku celaya ya shan iyo toban ah, waa toban daqiiqo de markaa macnaheedu waa laga sii badin karaa wey iminka malaa ilaa labaatan mays qoladan saacadahani soo qoran maainta bada sacuudiga halkaa kusoo saleeya ilaa labaatan daqiiqo amba rubuc shan iyo toban daqiiqo kolba waxay ku xidhan tahay laftigiisa xaaladda dadka inuu arko hadduu arko dadku ina masaajka aada u soo buuxiyeen ya inuu dee amba dee inuu iswada garanaysa ay dadku yihiin hadday tuulo iswada garanayso labaatan qof qofba ay labaatan kiiba ay fadhiyaan oo nin waliba iska caraabayo reerkiisii ku caraabaya ya dee way iska hore iskaga الtarasul waa atartiil waa in الtamahul والtaأni baa lagu fasira oo laga keenay jaءa fulan calىa rislihi ay calىa mahlay ya calىa rislika waa kii rasuulku ku lahaa alayه الsلat slaam عali بn abi طaalib sidaa degan u soco weeyaan markuu inaka taأti qowma min ahli الkitaab markaa marka jaءa fulanu calىa rislihi isagoo si degan u tallaabsanayo on socodka dedejinayn buu yimi halkana waxa weeyaan kelmadihii sidaa u kala saarsaaroo ha dedejinin aadaanka aqiimkiina dedeji qaala bila ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslm qala bila wuxu ku uri idaa adanta markaad aadaanto fatarasal deji ha degdegin waidaa aqamta faxdur dedeji markaana wajcal yeel beyna aadaanika wa iqaamatik qadra maa shay qadarkii isku idaafay qadra maa shay qadarkii oo waa xagga waqtigii shaygaasoo amba waqtigaasoo yufraqu yafruqu uu dhammeeyo alaakilu ka wax cunaya min aklihi cunidiisii uu dhammaystiro intaa in leegoo kala kadhi walahu tirmidi wuxuu soo wariy can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala la ala sl qala wuxu uhi laa yu-adinu ilaa mutawadiun laa yu-adinu eedaami maayo ilaa mutawadiun mid weyse qabo mooyaane mid kale eedaami maayo wadacafahu aydan waanu daciifiyey kana markaa xadiiskana waa daciif laakiin qofkii inuu weyse qabo waa sunna ee shardi maaha isagoon weyse qabin buu eedaami kara inuu isa weyse qabaa waa waa mustaxab maadaama uu dikrulaahi yahay wax daliilo gaaro kusoo rari weysadiisu inay shardi tahay sida salaad oo kale ma jiro lakin culimadu waxay maadaama uu dikri yahay dikrullahi uu yahay waxa wanaagsantay qofki inu weyse qabo walahu tirmidi wuxuu yihi can ziyaad bn xaris radi allahu anhu qal qaala rasuulu llahi sala la alay slm man adana fahuwa yuqiim man adana ka eedaama fahuwa yuqiimu isaga isagun baana aqiimaya wadacafahu ayda waa daciif xadiiskayna way wanaagsantahi qofkii aadaamay inuu aqiimkana isagu ku darsado oo aan la kala saarin aqiimkii aadaankii midna way aadaamin midna aanu aqiimin laakiin xaaraan maaha oo mid kii aadaamay mid aan ahaynina wuu aqiimi karaa weliba waxa laazima qofkii mu ahaa ee isagu masaajidka ka masuulka uulka ahaa in looga dambeeyo aqiimka oo dadku mararka qaarkood bay degdegaanoo qofkii oo matalan hadduu doono suuliga amba ku yar mashquulsano ayaa odhan waar inoo aqiima de idinkuba ya say mid u dhiibayeen taasi sax maaha haddaanu isagii raalli ku hayn qaala rasuulu الlahi salى الlه alay slm wman adana fahuwa yuqiim wadacafahu ayda wa daciif wali abi dawuud fii xadiis cabdillahi bni zayd annahu qaala wuxuu uhi anaa ra'aytuhu anaa ku riyooday yacni aladana buu ujeedaa wa anaa aniga ayaa kuntu ahaa uriiduhu mid doonayay inaan eedaaman anaa doonayay qaala wuxuu uhi faaqim anta adigu aqiim wa fiihi dacfun ayda dacfi baa ku jira cabdillahi bn zayd bin cabdirabbi oo saxaabi ukeeda ku riyooday ah anaa ay filmana ayuu ujeeda anaa aadaanka riy riyo ku arkay oo dabeetana maadaama nu aan arkay anaana doonayay inaan dee adinna noqdo marka waa rasuulku bilaal uga leexiyey xadiiska inuu bilaal u leexiyey isagoo saxiix isagiina wuxuu ku yihi bu yihi adiguna aqiimka qaado lakiin xadiiskaas waa daciif almuhim qofna uu eedaami kara qof kalena uu aqiimi karaa laakiin sida matalan khudbadaba qof intuu khudbadeeyo qof kalena uu salaada u tukin karo waxaa se wanaagsan qofkii khudbadeeyey inuu isagu tukiyo kii eedaamayna inuu isagu aqiimo وعn abi hurayra radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm almuadinu muadinku amlaku isagaa u mudan oo maamusha biladani aadaanka walimaamu imaamkiina amlaku isagaa u mudan biliqaamati caqiibki rawaahu ibnu cadiyi wadacafahu ibnu cadiy ayaa fi lkaamil ku wariyey wadacafahu u daciifiyey walilbayhaqiyi naxwuhu can caliyin min qowlihi cali bn abi talib uu kasoo wariyey lakin hadalkii nabiga mu ahayn t cali min qowlihi ay qowlu caliyin wey qowlkii cali isagoo mawquufa xadiiska waa daciif isaga laftiisu laakiin macnaha uu tilmaamayo waxa weeyaan imaamkii iyo muadinkii mu-adinkii isagaa aadaanka maamulanaya oo isagaa dee waktigii u markuu arkay ina waktigii u gaadhay isagaa aadaankaa iska leh aqiimkii bay noqotay imaamkay ku xidhantay oo isagu goorta uu ku idhaahdo aqiim amba uu arkay isagii inuu soo baxuu joogo ayuu aqiimaya sidaa awgeed baa markaa waxaa caddaynaya rasuulku alayه الsalatu salaam marka uu eh, bilaal eedaamo bilaal muu aqiimi jirin ilaa uu nebiga ugu tago gurigiisa oo idhaho rasuul allah way gaadhi matala amaba rasuulku yimaado calayhi الsalaatu wasalaam amaba rasuulku uu soo baxo xataa haddii la aqiimo oo aanu imaamkii soo bixin lama kacayo oo la fadhiyaya falaa taquumuu xataa tarawni dicita aqiim la aqiimo oo aanu muadinkii joogin aanu imaamkii joogin oo la sugaya oo la ogyahay de inuu soo baxayo qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam almuadinu amlaku biاladani isagaa u mudan xagga mulkigiisa iyo ilaalintiisa iyo maamulkiisa walimaamu imaamkiina amlaku biliqaamati isagaa isna u mudan وعn anas radي الlahu canhu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslm laa yuraddu adducaaءu bayna اlأdaani wاliqaama laa yuraddu lama celiyo oo waa la aqbalaa adducaaءu baryada bayna aladaani waliqaamati udhaxaysa rawahu nasaa-iy waasxaab ibnu khuseyma xilligaa aqiimka iyo aadaanka udhexaysa waqtiyo badan baa rasuulku sheegay alay sla slam si gaara ah ducada in loo aqbalo waqtiyadaasi way fara badan yihiin waxa ka mid ah bayna aladaan waliqaama marka halkaa maxaa laga qaadanaya in lagu mashquulo xaaladda duca lagu mashquulo oo inaad qur-aan way kuu bannaan tahay maxaa ka sii mudan inaad inaad ducaysto sida markuu muadinku eedaamayaba inaad qur-aan akrida ay kuu banaan tahay balse ay kasii mudan tahay inaad isaga ka daba tidha ad qur-aanki joojiso markaa ducadu waxay noqon kartaa adigoo sujuudsan de markaad sunayaashii tukanayso ayaabaad kutu markaa ducaysan kartaa ama markaa markaa aad salaada ka baxdaba salaadii sunaha ahayd intaa aadaanka aqiimka ka hadhay inuu qofki ducayso waxyaalaha wanaagsan maadaama si gaara loo aqbalayo laa yuraddu lama celiya ducaa bayna alaadaani wاliqaama waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii inay wanaagsan tahay inuu horu yimaado salaada oo maadaama xilligaa ducadiina la aqbalayo inuu isna masaajidkii uu sii joogo وعن jaaبir رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى الله علي sل qال وxu uhi man qaala qof idhahda xiina yasmع النداء marka uu maqlo nidaaga aadaanka اللaهuma رba hadiه الدacوة التاamة والصلاaة القائمة آتي محamdا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته xلت lah شhفاacتي يوم القيامة أخرجه الأربعة baabkii buu soo gebagabenaya aadaanka ku saabsanaaye can jaabir radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qala wuxu uhi man qaala qof idhahda xiina yasmacu nidaa markuu maqlo aadaankaas allaahuma ya allahu ilaahayow rabba haadihi dacwati yaa rabba haadihi dacwati allaha yeedhmadan iskalahow yeedhmadan ataamati dhamayska tiran waa dadkaa loo yeedhaya salaada lagu yeedhay ilan aadaanku waa yeedhme allaha iska leh ee sababtiisa loogu yeedhayo isaga lagu caabudayo wasalaati alqaa'imati ay rabba salaati alqaa'ima salaadan taagan allaha iska lahow haa aati c aati waa tii madnayd waa bimacnaa acdi wama aataakum rasuulu fakhuduuh aati muxameda ilaahu nabiy llaahi moxamed si alwasiilata derajada la yidhaahdo wasiilada iyo walfadiila derajada kale la yidhaahdo alfadiila wabcahu ilaahu ka soo saar maqaaman meel maxmuudan la mahadiyey alladii meeshaasoo wacadtahu aada u ballan qaaday liyabcasaka rabuka maqaaman maxmuudan aad ku sheegtay qofka sidaa idhaahda halkaasay ducadii ku joogtaa muxuu faa'iidaya hadaba xallat lahu waa u xalaal way u xalaalowdaa shafaacatii shafaacadaydu inaan u shafaaco qaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxa uu noqday dadka mutaystay inuu shafaacadayda helo maalinta qiyaamaha hadaan ahay nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam akhrajahu alarbaca markaa ducadana waa sunna in la yidhaahdo waxaa kaloo soo aroortay salliga nebiga alayه الsلat slam in la horreysiiyo oo dabeet iyadana markaa la yidhaahdo waxaa kaloo soo aroortay raditu biاllahi rabا وbالإسlاam diinا intuba markaa way sugeyn walow markaa ducadani ha ugu sii saxiixsanaato oo ugu sii horeyso oo iyado dee halkana bay khaas ku tahay marka hore ducooyinkaa kale meelo kalena way kuso arooreen marka goorma ducada la odhanaya man samica man xiina yasmacu markuu maqlayo annidaa dee waxaa laga qaadanaya axaadiista kale ilan cadayse marka uu dhammaystiro ilan marka hore waa tiridhi ka daba dheh markaa marka uu dhammaystiru aadaankii ka baxo ma odhanaya qofka isagu aadaama maya kii isagu aadaamay odhan maayo ee waxa odhanaya kii maqlaya ba odhanaya maxay yihiin haddaba alwasiila walfadiila alwasiila walfadiila waa laba derajo oo jannada ah oo markaa meel sare ah hal addoonun baana ilaahay subxaana watacaala gaadhsiinaya waxaan rajaynayaa buu ihi inaan noqdo kaase ilaahay ii weydiiya waa aqrabu darajaat ilaa carshi raxmaan wa hiya aqrabu darajaati ilى اllahi tacaala wa aslu ishtiqaaqi اlwasiila min alqurbi kamaamada ereygan markaa wasiila wاbtaquu ilayhi اlwasiila waa ka ilahay yihi subxana wa tacaala asalkiisu waa maa yutaqarabu bihi ilى الshay aw ilى اlgeyr marka shay waxaa loogu dhowaado weyaan atawasul sabab madan maynu maqal tawasulka tawasulku waa shay wax loogu dhowaanayo cid cid wax kale loo sii marayo marka tawasulkii dee saxda ahaa wabtaquu ilayhi اlwasiila ay ma yuwasilukum bihi ilى اllah oo wixii ilaahay idinku xidhayay idin gaadhsiinayay ulaaئika aladiina yadcuuna ilىa rabbihim اlwasiilata ayuhum aqrab marka waxa ilaahay ka doonaya wasiiladii camalkii wanaagsanaa salaadii khayrka waa wasiila waxaan o dhan haddaba wasiiladu laakiin waa tan iminka halkan ku jirta waa derajo gaarahoo ilaahay derajooyinka ugu dhowa ama ta ugu dhowaame nebi maxamed baana halkaa gaadhaya calayhi salaatu wasalaam oo dabeete markaa halkaa la gaadhsiinaya maqaam lmaxmuudkuna waa ashafaacat alcudma shafaacada la dhahdo ashafaaca alcudma waa almakan aladi yuxmadu fiih yaxmadu fiihi jamiic اlkhalaa'iq ay ku mahadinayaan oo maqaam waxay ahayd shafaacadii maqaamulmaxmuudka waxa weeye rasuulka alay sla slam muxuu inoo shegay maalinta qiyama marka dadka laisku soo cadceedda lagu soo dhaweeyo dhibaatada ku farabadato badato inay odhanaya war bal ilaahay subxaana watacala halkan haynaga dhaqaajiyee dee bal cid ilaahay inoogu tagta dabeetana nebi aadan bay u tegayaan uu ka cudur daaranaya nebi nuux uu ka cudur daaranaya nebi ibraahim uu ka cudur daaranaya nebi muuse u imanayaan uu ka cudur daaranaya nebiy llaahi ciise u imanayaan uu ka cudur daaranaya nebi maxamed baa markaasuu la odhanaya ana lah ana laha rasuulku uu shafaaco qaaday uu shafaaca uu sujuudayaa madaxaa koruqaad baa leeyahay magacyo cusub iyo ducooyin cusub iyo baa loo furaya magacyo cusub iyo sifooyin cusuba ilaahay subxana wa tacala oo ku baryo dabadeedna markaa khalaa'iqdoo dhan baa mahadinaysa maxmuud ayuu noqday marka maqaaman waa meel maxmuudan khalaa'iqdu maxay ku mahadiyeen in ilaahay subxana wa tacala dadkii halkii uu ka dhaqaajiyo oo kala xukumay darajada nebi maxamed unbaa gaadhaya iyadana ambiyada kale xataa waa ka cudur daartay alfadiila walwasiilana waa labadaa derajo ee aadka u sareeya oo iyaguna waa daraja rafiica haddaba alfaadaasi intaasi waa inta saxiixa soo aroortay waxaa kaloo ziyaado kale kusoo arortay inaka la tukhlifu اlmicaad bayhaqi iyabaa soo wariyey inaka laa tuklifu اlmicaad lakin culimadu waxa waa shaad intaasi waa shaad waa daciif marka intaa hore lagu daynaya aati maxameda alwasilaة walfadila wacau maqamna maxamedin wacad wadarajaة alcaaliyaة الrafiica iyaduna ma sugna ereyga kale lagu sii daro ad maqasheen marka qaarka daraja alcaaliya alrafiica iyo ereyadaas iyaguna saasoo kale qaar sugan ma aha man qaala qof idhaa xiina yasmacu markuu maqlaa nidaa allahuma ya allahu ilahayo allahuma kelmadu waxay ahayd ya allah waa magac ilahay baad ilahay ku baryaysa waa magacyada u sarreeya magac ilahay lagu baryay allah baa u sarreeya ilaa culimada qaarkood yihah waa ism ullahi lacdam markaa yaadii ayaa la tuuray oo laam baa lagu bedelay xaggii dambena miin baa lasoo siyaadiyey allaahuma ilaahayow rabba hadihi dacwa yaa rabba hadihi addacwa attaama yeedhmadan iyo dhawaqan la dhawaaqay ee dhammayska tiran ilaaha iska lahow wasalaati alqaa'ima rabba salaati alqaa'ima salaadan taagan wasalaati alqaa'ima waxay ku xidhan tahay xagga hore lagu cadfeeya rabba hadihi addacwa ay rabba asalaati alqaa'ima salaadan taagan ee loo aqiimayo imika loo diyaar garoobayo aati si muxamada alwasiila walfadila labadaa daraje sareeya jannada waa waa meelo jannada ka mid oo magacyadoodu wasiila walfadila lagu tilmaamay oo ah darajooyin aada u sarreeya wabcasu ka soo saar oo ku muuji halkii maqaaman meel maxmuudan lagu mahadiyo maxmuudan la mahadiyo amba lagu mahadiyaba alladii goobtaasoo wacato aad u balqaday qofka sidaa idhaahdaa man taa jawaabteedii man qaala jawaabteed waxay noqonaysaa xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama saasay xalaal ugu noqonaysa halkaa waxaynu kaga soo baxnay baabkii ku saabsanaa aladaan baab shuruud ku <laughs> dara ya waay waayo su-aalaha iska joojiya salaada subax qof hadduu ka seexdo marka cadceedu soo baxdo qiraa'ada ma la jahraya mar ha wuxuu diidayaa ma jiro la jaharku marka horeba horta waa sunne waa sideeda uula jahraya salaada dhexdeeda soomaaliya ma lagu ducaysan karaa oo su-aalaha u adag su-aashaas <laughs> culimadu intooda badan waxay dhaha luqadaan carabi ahayn lagu ducaysan maayo laakiin qofki isaga wax kale aan garanayn ilaahay subxana wa tacala baryaya ilahay af kasta u yaqaanaaye min baabi ducaa ha ku ducayso baaraka allahu fiik dalat الnusuusu waxasadhaa calى cadam اlأkhdi اlأjrati bاlcamal الصaalix والshardi bha katacliim الqur'ani والdacwati cumuuma والظuruuf laa tasbaxu hiya dowma wadaa'ima lisadi الxawaaئج kaالnafaqaat الwaajiba famaada tansaxu lana racaaka اllah wbaaraka اllahu fiik jazaaka اllahu khayr inankaasi wuxuu leeyahay maadaama nusuusta ay camalkaa wanaagsan inaan wax laga qaadan ay tilmaamayso oo dee qur'aankii iyo waxyaalihii kale qofkiina aanu markaa kolleyba laga yaabo in nafaqaad ku waajibayaan oo isagii daruuri waxyaalo badani ay tahay nasiixadu maxay noqonaysaa nasiixadu waxay noqonaysaa qofka xirfad baran karaya aada bay wanaagsantahi hadda ogaada qofku inuu xirfadaha wax ka barto ganacsiyada wax ka barto waxyaalo kale wax ka barto waa wax wanaagsan soo nebigu muu dhiiri gelin alayh الsalatu salaam nabiy llaahi daawuud kaana yaakulu min camali yadi soo saa maaha hadda qur'aan towraad markuu akriyayana inta in wa zabuur intuu akriyayana rasulku wuxuu ku sheegay alayh الsalatu salaam inta faraskiisa loo heenseynayo inuu ku dhamaystiri jiro ilahay siduu ugu dhibirayy ya markaa habeenkiina waa ka cibaadeysan jiray maalintiina wuu soomanaa gacantiisana wuu ku shaqaysan jiray qofna muu cunin buu rasulku wuxuu gacantiisa ku shaqaysa wax ka markaa dee way fara badnaan kartaa eeg qaabo badan baad wuxu soo saari kartaa adigoo qur-aanka ilahay xifsan adigoo dadka bilaash ugu dhigaya oo salaada subax kadib shan qofna ha noqotay intaad shan qof ama laba qof dhigto habeenkii ama saddex qof dee aroortiina haddaad doonto iska shaqo tago haddaad xitaa wastaad noqoto iyo haddaad ganacsada noqotoba ah, waa tusaale bimacnaa waxaa uga jeedaa inaanu qofku markas laisku wada dayn macalimiin in la noqdo iyadoo dadku ay u baahan yihin markasaba macalinnimadii lakiin qofku inuu awoodi karo isagoo diintii ilaah inkastoo ganacsigan iyo xirfadahan kale wax badan ay ku xiirsan yihin waqtigan iyada wax badan baa ku xeersanoo ninka idhaa matalan kuuli baan gelaya ama wax kalaan gelaya maanta waxa laga yaaba isagoo qaylaya inaad aragto oo aanay dhacdo rag qaarkood oon garanaya oo dabeetana waayo qofku kolba cidduu la joogo ayuu la dhaqan noqonaya isagoo soddonka qur-aankaaba xifdisan ayuu markii daba qaa kuley wallahi salaadii baryaha iga tagtay bari sheekhiin soo ducee waayo kolba ciddanu qofku dhex galay inu ku xidhanta dadkan aad gasho curfiga laftiisa iyo dadkan aad ku dhex jirayso marka maadaama qur-aankii ay ka dhalanayso dadka hadday yidhahdaan imika ka wada shaqo tegeyna hadduu ni waliba ihahdo imika waan iska shaqo tegaya anugoo suuqaasaan u xamaal tegaya dabeetna la waayaba dad qur-aanka udhiga maxaa laasim qofkii ku noqonaysa inuu udhiga soo ma haddii imika la waayo cid aadaantay adiga mooyaane aadaankaasi muxuu kuu noqonaya fardulcayn haddii la waayo adiga mooye cid kaloo tukisa maxay kuu noqonaysaa imaamadaasi a farducayn ayay kugu noqonaysa cid kale haddaan lahayn adiga mooyaane maxaa kugu waajiba adiga farducayn si gaara kugu noqonaysa marka qofku shaqadana xirfadda ha ku darsado waxaa ku darsado sida dee culimmadu tilmaamayaan u badan yihiin in badanoo kamid qur-aanka oo kale wax dhigid waa laga qaadanaya lakin aduu niyadaada marka hore waxaynu kusoo koobayna maslada niyadun wanaaji maxaad wanaajinaysaa niyadda wanaajiyo shardi ha ka dhigin kow waxaad niyeysataa inaad ku gaadhayso dadkan sidaad wax u gaadhsiin lahaydnu dabeetana waxaasna ay noqoto intii daruurigaaga ahayd ee laga maarmaankaaga ad markaa doonaysa de inaad haddii kale way dayacmaysaa oo de hadii la hahdo matalan qur-aankii aan cagba laga qaadin tusaalahaan imaka soo qaadi mar haddaan lahaynin jimciyada iyo dad dadkii caawinaya oo ummaddii saa dabeetana macallinkii kafaalo qaadaya de waxaa laga yaabaa madrasada inay xidhmaan waxallo waxaa xaafidulqur'an imika inoo soo baxayna dee raggun bu ilaahay subxaana watacala ku anfay raggaan madaarista iyo dhulka haysta meel weyn bay ummadda ugu jiraan markaa niyadda wanaaji wixii ilaahay kaa siiyana ha iska qaado weliba xaaladan iyada ah waxaa laga yaabaa qofkii hadduu idhaa suuqa iyo dhulkaasaan u tegaya xaggaa ku cayaayo saasaan sameynaya iyadoo ay bannaan tahay oo wanaagsan tahay haddana in laftiisa laftigeeda ay khatar ku gasho in waxbarashadii kale ay dayacanto dadkii wuxuu dhigaya ka dayacmaan markaa wasiilo waxaad niyootaawon waddadii aad wax ku gaadhaysay ee haniyooyin haniyoonin ha eh. sida matalan maanta markuu qofku fysicis iyo chemistry baranaya amba u dhigayo isagu u niyoonayo dee way u bannaantay isagale waa adduunyay soo ya inuu leeyahy waa nin doonaya waxaan ku shaqaysto xisaabtaan baranaya ama fysicisaan baranaya macalin baan taa ku noqonaya lakiin sura waa qur aan baranaya si aan ugu shaqaysto balka warn labadaasoo soo farqi uma dhexeeyo halkaasaabi ku kala duwayn marka horeba labada niyadoodba ayaaba markaa aan dee isku dhaweyn oo isku noqonin waay siiqooyin kale aadaanku leeyahay in sha allahu ay noo dameyso maalinta dambe aynu ka dhigani wallahu axkam billahi towfiiq asalaamu calaykum raxmat